الحديث الثامن والعشرون هذا محله حديث لباطن يسديدية هذا محله وروى ابن خزيمة وكوري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال عبد الله مسعود وغيري قال رسول الله رسولك اللي وقيري صلى الله عليه وسلم إن المرأة هوينيد عورة وعورة نبي محمد يري صلى الله عليه وسلم هوينيد وعورة فإذا خرجت مركي بحضو القرية كبحضو استشرفها الشيطان shaydaanku waa usoo hanqal taagaa gabadha gurigeeda intay ku jirto dhufays adagay shaydaanka uga jirta gurigii hooyadeedi abeed gabadh ku jirta waxa weeyaan shayaadiinta insigu badankooda kuma dhiira karaan laakiin haddii habarta iyo odooga ay yihiin dayuusiin gurigoodaa zinadu ka dhacay hadda maalmo dhow su-aalaa kuwa weydiinaya bilaahi calaykum hadday dadku damiirlaawayaal noqdaan waxbaba wax jira maaha wiil iyo jaamacad iyo gabar isla dhiganayay gurigi hooyadeed ku ballamay gurigi hooyada gurigi hooyada hooyadii walaalihii oo guriga joogu yii markaasay tii wiilkaas zamiilkaygu jaamacadda isla dhiganaa marka xoogaa sheekaan leedahay markaasaa le qolkan hoosta ka xirta ka warrama waa xaaraan qad wiil iyo gabar inay isla joogaan meelaan loo jeedin waa xaaraan oo ajnabi kala soo qolkiiu ku damaaciy hadda waa gurigi hooyadeeda ogow yur yur ayadu ina iska celin marka nadaraa gaaray intuu la dagaalama la xarbinayo meeluu ka xaagta aduu qayrada ninka dambe albaabku iska furay waa fakaday iyaduu dhex maray hooyadii walaalihiiu dhex maray isagoo neeftuuri carara aduu wax kaloo weyn ma gaarin laakiin xagatimaa marka gabadhi wuu xagxag dhiigaa ka socdama dhiiggii waxay leeyiin ninkii ma kuleen ninkii aan qolka kula xadni gabadha ah. bal waxa damiir la bisa inta hilib qol kula xiran leeyahay ma kula sabta day cunto damiir laawiyaal a'uudu billah qof wadayuus jannada ilaahay ma galo damiir male ninka gabadhi walaashiiseen ama uu dhalay wax weeyaan qol kula xiran isna ma jirib ku ah kawa subhanallah gabadhu marka intay gurigeeda ku jirtaa day guri dad dayuusiinu degan yihiin qol iskula xiranayaan kaasuurta guri ma ahane laakiin guriga dadka damiirka lagu degan yihiin gabadha joogta shaydaan kuma damaaciyo intay guriga ku jirto difaac adayga ku jirta oy shaydaan uga jirta markay laakiin guriga ka baxdo hanqalku soo taagaa waa soo kor taagaa shaydaanku wuuu jira alla fursadaad ku baadiyay laheed alla gaar ama ayada inaad fasahadido ama ayada inaad ka dhigato wax aad wax ku fasahadido oo ragga islaameed iyo gabdhaha islaameed ay ku fasahadaan ah, labadaasuu damacina ayada lafteedu inay fasahado iyo ayada qaab daradeeda qaabkay u socoto xijaab la'aanta waxa weeyaan in dadka islaameed ku fasahaadaan labadaasu damaacina markay guriga ka soo baxdo ina almarata haweenaydu cawratu waa cawro fa kharajat markay soo baxdo guriga ka soo baxdo istashrafaha shaydaanu shaydaana u soo hanqaltaaga wa aqrabu maa takuunu inta ay tahay markay ugu dhowdahay min weji rabbiha rabbigeed wejigiisa xaasilun waa soo xasila walxaalu soo xasila hiya iyadu fii qacri beytiha gurigeeda salkeeda ay ku suganta gabadhu waxay rabbigeed wejigiisa ugu dhowda markay guriga salkiisa ku suganta ah. wa aqrabu maa takuunu inta ay tahay markay ugu dhowdahay min wejhi rabbihaa xaasilu waa soo xasila amase kaana waa sugnaana walxaal hiya gabadhu fii qacri beytiha gurigeeda salkiisa ay ku suganta rawaahu raqamka kun toddoba boqol lixdan iyo toddoba qowluhu yidhi istashrafaha shaydaanu shaydaana usoo hanqaltaaga ey nadara ilayha waa fiirina wa asluhu lafdigan asalkiisu min asharafiyu ka ahaaday wahuwa alculuw waa kor iyo saraynta kaannahu waxaad moodaa yanduru inuu soo fiirina shaydaanku ilayha gabadha min mawdicin murtaficin meel sarrayda uu ka soo fiirina fayakuunu wuxuu noqonaa akara mid badan liidraaki inuu haleelo inuu gabadhaas gaaro oo waxa weeye fasaad ama ayada fasahaadiyo ama ayada dadku ku fasahaadaan ragga fiirina kadaa sidaas qaala waxaa yidhi ibnu aiir fi nihaaya qaala kadaa qaalahu kadaa sidaas qaala waxaa yidhi ibnulaiir fi nihaaya fiihi xadiidkan waxaa ku suganoo laga qaadanaa anna afdala xaalaatilmar'ati haweenayda xaaladaheeda kan ugu fadliga badan alxaalatu waa xaaladda allatii xaalada hiya gabadhu fii beytiha gurigeeda ay ku suganta gabadha xaaladeeda waxaa ugu fadli badan xaaladay gurigeeda ku joogto masjidka markay joogto waxaa uga fiican oo uga fadli badan markay guriga ku jirto ah. marka siaas waxay keenaydaa gabarh kastaba intay gurigeeda joogi karto ha joogto intay ka maarmi karto inay baxdo ha iska daydo bixin sidaasa u wanaaga allaana amray sidaasi wayajuusu waxaa u bannaan lahaa gabadha an takhruja inay u baxdo ila lmasjidi wa ilaa xaajaadka iyo daniheeda kale hadday baahiyu keento darsigii wixii guriga ugu akrinaa waa weyday masjidkay ka hele waa u baxeen suuqii wax wax uga soo gada waa weyday waa aadeen waa ka soo gadane hadday baahiyu timaado waa loo fasaxay inay baahida u baxdo waaltaclam laakiin ha ogaato anna khuruujaha bixitaankeeda muxtafun waxaa lagu hareereeyey bilkhuuuraati ataryaal waxyaal atara ah aad ku hareeraysa mar alla markay soo baxaydo atar haydaanku markaasu qoorta soo taagana wuxuu isleeya ama ayada fasahaadi nin islaameed ha la hadasho nin islaameed ha istaabteen jirkoodu nin islaameed ha u dhowaato amase ayada qaabdara ha u socoto een dadka ha ku fasahaadeen markaasaa damcgala inuu ayada fasaadiyo ama ayada ka dhigto ciidan wax markaas weeyaan waal taclam hoogaato anna khuruujaha bixitaankeeda muctafun waa mid lagu hareereeyey bilkhuduraati qataryaal xayu meel ina shayaana shayaanku daamicuhaa gabadha damca waa damca markay soo baxdo wa yuftiru bihaa ayaduu fidnaynaa ayaduba fidnaynaaba ama ayadu wax ku fidnaynaa ina shayaana daamicuhaa wa yuftiru bihaa ayaduu fidnaynaa faltajtahid ha ku dadaasho markuu gabadhu gurigeeda ka baxayso bilaadaabi aadaabta asharciyati sharciga loo nisbeeyey aadaabta sharciga waa xijaabkii waxaa la rabaa jirkeeda hal meel inuusan ka muuqan gabadha cagteedu hadday muuqato ma xijaabno nabiguna wuxuu noo sheegay sal allahu alay dadka naarta lagu shidi doono waxaa ka mida ah dumarka jirka qayb qariya qaybna muuqato hadday marka leedeedii cadood ay bannaan tahay hadda ma xijaabna gabadhaas waxaa la rabaa markay baxaydo jirkeeda inaan meelu ka muuqan waxaa kaloo la rabaa wax arfaya inaysan marsan nabigu waa zaanigadu yidhi gabadha inta casar marsata baxda waa qatar waa aadaab sharciga inay ilaalido oo wax arfaya aysan marsan oo ay jirkeedoo dhan qarido ooy edab u socoto oon rag islaameed taaban oo jirkeeda korkeeda meel uusan ka taaban inajnabika kay tanjuwa si ay uga badbaado min ashaydaani shaydaanka linafsiha nafsadeeda weli allaa takuuna si aysan u noqon ayadu fitnatan fidno liqayriha dadka kale oo iyada qayrkeeda si aysan fidno ugu noqon oon shaydaanku ciidan uga dhigan gabadha iyadoo qaawan baxdo ciidan shaydaanay noqon ayadaa shaydaankii la shaqaynaya ayadiina waa fasahaad waqad nadaba alqur'aanu qur'aanku wuxuu uu yeeray waqad nadaba alqur'aanu qur'aanku wuxuu u yeeray waxasa wuxuu ku booriyey calaa iqaamati lmar'ati haweenaydu ku nagaato baytha gurigeeda in lam tuljiha haddaysan ku qasbin xaajatun baahi ila khuruuji bixitaan haddaan baahiyo ku qasbin inay baxdo qur'aanku wuxuu leeyahay gabadha gurigeeda ha joogto saasuu hadlaa qur-aanka faqaala tacaala ilah wuxuu yidhi waqarna ku sugnaada ummahaatulmuminiina ilaahay amraya ku sugnaada fii buyuutikuna guryihiinna walaa tabarajna gaaladii hore horese isku muji jirta gabdhii hore gaaladaha markay guryahooda ka baxayaan waxay ku talagelin jireen inay ragga soo jiitaan quruxdooda inay soo bandhigaan qaabkay u labisanayaan quruxdooday soo bandhigayaan qaabkay u soconayaan qaabkay u hadlayaan kulligood waxa way soo jiidashay samaynayaan inay ragga quruxdooda soo leexiyaan waa ismuuji jireen saas ha yeelinin ilaahay gabadha muslimadda markay gurigooda ka baxaydo jirkeedoo dhan ha qarido wax arfaayayeeyimsan marsan edad dhinac ha u socoto ayadu yaysan ismuujine ha isqarin gabdhii hore gaalada ha ismuuji jiraye yaysan sidooda yeelin oo jirkeeda meel yaan laga arkin waqad nadaba quraan quraanku wuxuu u yeeray waxata wuxuu ku booriyey calaa iqaamati lmar'ati haweenaydu inay ku nagaato bayta gurigeeda in lam tulji'a haddaysan ku qasbin xaajatun baahi ila alkhuruuji inay baxdo faqaala tacaala ilah wuxuu yidhi waqarna ku sugnaada fii buyuutikuna guryihiinna ku sugnaada walaa tabarajna ha ismuujinina gabdhaha muslimaadka ahow tabarujaljaahiliyati uulaa gabdhii horo gaaladahaa siday isku muuji jireen wallahu subxana wa tacala alam sal allah waslm wbaarak cala nabiyina